kan bab ladabi sirfian baabay idan duikad xurumaat sharci sharcigi xurumaadki hadi labigariyo walintisaari ba lintisaari ang aaraw lidiin ilahi tacaala ilahay diin shay lang aaraawiyan baabay baablalabi hada kan baablalabi dherifiyan baabay idaa waktigina la intahakad xurumaat sharci sharcigi xurumaad ida ntuhikat hadi la geririyo xurumaat sharci sharcigi xurumaadkey hadi la geririyo walintisaari daalintisaari ngaaraw yanbaabay lidiin illahi taala ilahay diinta langhiriyahayo langaaraw langargaaraw lidiin illahi langargaaraw yanbaabay qaala lahu taala ilahay may kagolay waman yucdim lankiwinayo xurumaat illahi ilahay xurumaati lankiwinayo fahuwa tacdiimkaas ya kayr lahu liman mankaas khayr badan cinda rabbi rabi manka rabi sheegdisan khayr badan waqaal allahu tacaala ilahay may kagoole in tansuro hadi inhiilidan allaha tacaala ay diin allahi tacaala ilahay diinsi hadi inhiiladaan yansur ilaahayna gargaaray yani waa kasin gargaaray wa wayusabit huwa ala sugay agdaamakum gamadyaalkin logyaalkina dolka kusuge odowka yani kukaaribna ogaasan waman yucadim lankiwiinayo xurumaat illaahi yani ilahay xurumaadtay lankiwiinayo wali ilaahay wiinay lankiwiinayo fahuwa tacdiim kasayu yani khayrun lahu liman man kaasoin khayr badan cinda rabi rabi ma manka rabi sheegdisan khayr badan wa waqaal allahu tacaala ilahay may kagolay in tansuru hadin hiilgan allaha diin allah ilahay diinsa din gargaartan yansur huwa alana gargaare kum isin sin gargaare oo nasrad ilahay may kirinya isin inikot ilahay diinkisan gargaartan wayutabid ilahay yani waa kay suge agadaamakum gamadyaalkinga suge wafi lbaabi may ka sugnaaday hadis a ciisha aisha adisi hadiskaas oo asaabi garindhagi fi baab lcafwi baablcafw fi janinka dhagi baabkasa kasugna adiskasa kasugnaadi waan abi mascuudin magashay cukbat bni camrin albedri radia allahu tacaala canhu qaala cugba may ka goole jaa rajulun rajulka yakooye ila nabiy nabonti kankoy sala allahu alayhi wasalam faqala rajulu rajulki meranian fa ataakharu anana gadaal maray can salaati subxi salaat subahi shay waa ku gadaal maray min ajli fulanin hibil darteed iyo gadaal mare min maagi darteed yudiil huwa fulan binaana ni dheeraya fama raaytu marag neeriya nabiya sala allahu alayhi wasalam maragna aliba kad aliba aleyki darafi fi mawcidatin wacdo dhahdiya kad bawlisha darafi maragna shada dornaash badan mimaaka dornaash badan aliba huwa nabo dharafe yawmaidin maalintaas darafi faqala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shimay kagole ya ayuha naasu dadaw kuan eho ina minkum isin may basin kumida munafiriina kuwa dadka buriya iyo sin fayukum fayu waxidin minkum waxidin sisin kumide ama imaam nagdo annaasa dadki imaam nagdaw falyujiz isdedejiyoy yani salaati gaabiyoy falyukasir oo kale igagaay gaabiyoy may welay faina min waraa'ihi waraai imaami hadi alkabira hadi wsagira wadalxaaja haday mutafaqun caleyh بن abi masudin cukbat bni camrin albedri radi allahu taala canhu baala may kagole cugbo ja rajulun rajulko ila nabiyin koy sala lahu alayه wasalam faqala rajulu rajulka meraynia ah, laa taakar ana ana gadaal maray an salaati subi salaasuashe ku gadaal maray a walaanan gadaal maraw jamaacad dhamo maseedaw mayn gadaal maray min ajli fulanin iblo oo imaamkan e daraadis min maagi daraadis wilib yudib huwa furaan dheerayaw binaan i dheerayaw fulaan i dheeraya saas daraadiyan gadaal marew fama ra'aytu marag neer yani cabdullaahi cukbat bna camrin yaablaay annabiya naba maragna sala allahu alayhi wasalam aliba kad aliba haliki dherafe fi mawcidatin wacdo dhaadiya ka dherafi kado wuligay maragna shada dornaish badan mimama aladi kudorna isbadan aliba huwa nabag dhirafe yomaydi maalintaas dhirafi faqaala nabiy naomay kagolay ya ayuha naasu dadaw kuwan eho oo rasuulka cadidi sala allahu alayhi wasalam ay hayta dis dadka ofko kumide oo uswacdi fadaw dadka dong alahadlay dadaw kuwan iho ina minkum isin maysin kumid aha munafiriina kuwa dadka buriya wa isin imaame gaar ahaan may lalahadlahay dadka imaamiinte imaame maisin kumid aha dad oo dadka buriya dadkaan dumaane buriya isin kumide oo se lakuburiya imaamki yani rasuulka sheegi gidaada beerayawsha oo kale kumid e waladadla kuburiya fa ayukum isin maybasinkum fa ayukum fa ayu waaxidin minkum waaxid isin siin kumida ama huwa waaxidka imaam nagado annaasa dadka imaamag nagado fal yujizi didejiyoy ama fal yujizi gaabiyo giraadi gaabiyoy ididejiyoy giraad salaadi ididejiyoy hay dheeraynay dadka burinay a ma fa ina min waraayihi may welay rasuulka ecloy wala saasan weela oo dhandidejiya may bo giraada yani fal yujizi gaabiyo gaabiyo may wali fa ina min waraai waraai limaam imaam gadaalshe hadi alkabiira lang waaye le oo dheerintaas giraada saasan dheerin indulgaabakon oo sakira koo yar iya kumid hadi giraadakan insurnaadakon wabalxaajati dankoonsaaxyo meelinta degsan iya jar kolkan dadkaasoy inferiya rasulka nsura kolkun yani hadii dad muslimiinta la dhibo rasuulka dhirfa jari sala allahu alayhi wasalam hadii yani lankan oo owaaday giraada lani dheereya yari rasuulka dhirf yari lay kolkan baabulgaladi ida ntuhikat xurumaati sharcigu sharag xurumaadka may kumidaha muslimiinta in la ilaaliyo wali dhibaw lagu ilaali masala mutafaqun caleyh waan caisaa radi alahu taala anha qalad aisha may kagolay kadima rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha galay min safarin safar yaa kugali walaha alkad satartu an asturay sahwatan dah sahwadaaso li an insugnaati bigraamin dah ka asturi sahwatan darish li an insugnaati bigraamin dah ka asturi si filgraamina tamaadilu suuriyaalaka sugnaade falama ra'a rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsi marki aragay o yani alkiraama dahdi marki aragi yahataka nabiy nabo derriyey o alkiraama dahiya derriyey ka tarigay meri o suurad kulaaiya kuta tarigay watalawana waju waju nabiy nabo wujitay doorsoomay wagala nabiy nabo may kagolay ya caaishatu caaishoy ashad naasi dadka kanka doron cadaaba min cadaabin cind allahi ilahi tis yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama aladina kuwi waay yubahuna shibahayan bialq lahi ilahy alkisha walka shibahayan o walmusawrayan mutafaq aleyh adisna mutafaq wa asahwatu saawa maybua kasufati dirto oo kale ay takunu hadas oo bayna yaday lbeyti bet kortis oo kale hadas walgiraamu bikasri lgaafiya lakistiron saah oo raqiiqun nugul wahatakahu macnahu afsada huwa nabaw fasaadiye asurata alati musawirki oo fihi fi lgiraami kasunaadiya fasaadiy wa kalkun yani ladherfawtiyo وan caiشata radi alahu taala anha galat caiشha may kagole gadima rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam min safarin rasulki safarka koy وakad satartu walhaal kad satartu an asturay sahwatan yani waa kay hindariisha saawadaas oo li an insugnaati asturay bigiraamin daa ka asturi saawada mana shibhu rafi weel iwadaaqi dariishiya shibaas yulacu fihi shay wala la saarade dariisho oo holon fulungna ma e fulsuno gedaal kubogsugna ma e dariisho oo god oo kalaho alaabi wala saaradaw meeliyadaha tiya yani rasuulka galyan o asturi bidiraamin dah ka asturi fihi bilgiraami dah daadisna samaadiru musawaryaala ka sugnaadeen dah dariishadi yani ka asturi musabarna le dahdu suge kalku musabarkaasa la diiday gurug dhatis yaalaw falama ra'a rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulki marki aragey hu algiraama dahdi markii aragi oo tasaawiirna musabarna le yahataka nabiy nabo beririye zuuli humana dinka ilahay n gargaara walaalasoo gurug garga musabakaasa la diidaa hata kan nabi nawo garariyey ho hu alkiraama dahagaasa garariyey watalawana waju waju nabi nawo wujisayna doortoomi waqaala nabiy nao may kagole ya caaishatu aishoy ashad naasi dadka kanka dornaash badan cadaaban min cadaabin cind allahi ilaa agdis yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama aladina cadaab ladina kuwi cadaabshoyen ka dorom yudaahuna shibahayan bikalq illahi ilahay khalqishay walka shibahayan o anasa cadaabkan ka doron waay muttafaqun caleyh asaawatu macaka sufati dersiya lamidata takunu hiya sufadaadaso bayna yada lbeyti bayna yaday lbeyti gurug hortis dersilka dhisa oo kaliya sufada ata darajua walgiraamu giraamna bikasri lgaafi alakistiturun astur oo raqiig nugul wahataka huwa nabu dherriyay hu algiraama dheri macnaahu afsada huwa nabu fasaadiyey asurata musawiriya fasaadi alati suuradaas oo fi fi lgiraam dardarnay wa laakin suurad oo hadag lakala laabiya waa rasuulka zuuriy waay saasa fasaadi saaso kolku walaal wali musawir le inaad gundito misguru kara raarad mal ogololil hooba dharku oo kale yani musawirka masalan badana dadoo masala miyasuubiye marmar muslimhayne gaale musawir i walaa kadhejiya balku inaad meeli dharkaas oo kale salanka muslimke malan ogol oo irisiska dhejiyo misortiska dhejiyo ama walkao garano hadhowti salaadi dadku mashguuliya mal ogololil walayo ini lazuuliyo mana salaadasay oo funaanadaas sikasarfay laatoy dharkaas musawirka la dadka hortiyo lasulum meelilay mana ina iska zuuli doona baahi oob tirtirmaayan tirtir oob dhigmaayan dhig rinjiay zuuli admana darkio falaas oo kale gibahan darka dhambo sudaas wal musawir ingaasa kutukisay yani mis wal qoraal len kadalika le salaadada kumashguliyahan yoon alhadni rasuulka silahi sala allahu alay wasalam karko diilin diilin ay katukaday rasuulka reed sanga salaaday oo mashguuladiyeeri kalku wal salaadada kumashguuliya adina yani hortaan adinan gaadatoy dadkanan kamashguulidoy zuuli dool musawarkaasi wali lama mide qoraal qoraalkaasi la zuuliyolan baadi wali dal akriyaayo وanha an caisaa radi alahu taala ahy anha maybal guriya caisana quraysan quraysh ahama quraysh may ba murugeliyey ahama may murugeliyey oo wal al waliba dad mashguuliya saas oo kale may lamid aha oo waxyaala dad mashguuliya aha sirwaal oo gaaban oo kale iyo shaato gaaban oo kale ma funaanado gaaban oo kale dhalinyarta marmarkaon badayi goleytaon badayi salaadiya dad tukadaayan yani waa kay marka hoob rukuucano sujuudan buriidiyo meelku shalbahaas ol arge khatar sheelsaasayaan mana yani waa kaisajuude reebe lay mana reeb mas diga mas alaabkaano gaaban shaato oo gaaban lay wal kale hosto manka jare buridis argay salaada ka jare lay tukude waana salaad ge iyo ima tukuda salaadis layguru mana okun salaada sidiya ba cilmi baanta mila la askaro la ogaado cilmo iya baanta mana dhalinyartaas taasyadan dhibaas mana funaanadaas gaaban shaato gaaban yani gaar ahaan weliba dadka oo dhalinyarta eedan dhibaas salaad laanga tukudaayan ge iyo min dadaalaayan salaad eedan fadaayan laakin cilmigiila male mana dhigsheelata sradimaasturn mana awrad mayba maa bayna sura warog ba lafadaay suradii toos ilamaasturn kalku walaari hoosan dhiyaaya inta dham fedinta kalka islaamka oo nidaamkaay gamiiski isme macwisi usugina walb yani waa kaanung malaysayo kaasa laisay usugina yani waa tashbihun lil yani iyo kasug waanha an aishata radia allahu tacaala anha ana quraishan quraishi ahama quraish may murugeliyey hum quraish anulmar'ati bilaa may shaani shaya murugeliy maradaas oo almakzumiyati reer maqsum ilang nisbey alati maradaas oo sarakat haday fagaaluu may kagoleen may yukalimo ay lahadle fiha fi shaniha rasuul allahi lahadle sala allahu alayhi wasalam fagaaluu meereen may yajariyo ay dhiidide alayhi cala rasuul rasuul korshe ay ka dhiidide ilaa usamatu bnu zaydin xibu rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheekiidisi jeeli maahin ay kala ka dhiididi kore rasuulkan seedo kor bis usama ninlisew fakalama usamatu lahadlayo anabiya lahadli faqaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ay ma eray maki lahadli jibilsantan qabiilkaasoo landheer kudhalatay wala haday galanti hal afyolo fade ser faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam hay may kagolay atashfacu anta usamo akhyaara nagdaase fi xaddin hadfishi akhyaara nagdaase hadaasoo min cuduud illahi tacaala ilahay odoodis kumida yaabua uma qaama nabiy gumi faktadaba nabiy khudba kisidi adidaysi uma qaala nabiyu fi khudbati inama ahlaka ma hilaagay mang ma hilaagay qablakum isin hortin haadi anahum yooba kanu haadi jaren idaa saraga hadi habo fihim daadiyo shariifu lan sharaf leedi hadoob taraku kutaba jaren usariirto walgalan walkagooy koreeraayan kutabaayan waidaa taraka hadii hadoob iin yani fi fi ladina min qablikum dadki tinsiin korey dhadi hadii alaciifun lantabar darono laciife hadii waladoon agaamu ogeyn aleyh ala laciifiya alhadaad ogeyn waimulahi ilahay barakadiisa kasami dhaartay haatay lo ana fatimata binta muhamadin sarakadiya faatimadeede had lagadactu gooya yadaha galanteediya gooya waay muttafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa وaan ana caiشha رadi الlahu taعala anha ana quraishan quraish ama may murugday adisa marmale hom yani wa ka quraish may murugday shanulmarati bilaamayshanishe baradaas almaksumiyati reer maksum lo nisbay qabilat abijal a qabiilad quraish ngatira badanaayte ku dhalatay alati inkaadaas oo saragad haday oo tuug nagatay galantiya kalku wal haday galantiya gooyoshe taasa muruglis gabartanta oonayo tira badana ku dhalatay ha sa galantiya lan gooya saa la murgooday faqaalo meerenama yukalimu ay akhyaarnagada lahadle fiha fi shaniha maradontangasaanije rasuulalahi ay lahadle sala lahu alayhi wasalam faqaalu maeren may yastariyo ay dhiiride aleyhi ala rasuuli rasul korshe ay kadhiiridi kor ilaa usamat bnu zaydin usamat bnu zayd oxibu rasuulilahi maxbubu rasuulilahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul sheekidis jeeli ama ay kala kadhiiride fakalama usamat usama lahadley yani wa kay masalan dab usami lahadley anabiya fakalama usamat usami lahadley anabiya lahadli fi shaniha lahadli oday lemoodnay gabartaytanishe rasuul ala lacafiyolo fade faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsi meeray atashfacu akhyaar nagdaase anta usamo fi xaddin fi manci xaddin ad reebow shee shafaaca akhyaar nagdaase hadaaso min cuduud illahi taala ilahay cuduudis kumid he akhyaar nagdaase yaabua uma qaama nabiy nahugumi fakhtadaba nabiy nabo udba yani udba akri uma qaala nabiy nahu may kagoolay inama inkalmaane ahlaka ma hilaagay mantuul ma hilaagay qablakum martin haadi ma hilaagay anahom ana man duulkasayba kanu ini haadeen idaa saraga hadi hado fihim fi man qablakum dadka sinkuray dhadi o sharifulan sharaf leho oo yani magle hadi hado misgoom shay magle hadi hadoob saraku kutaba jaren way sharif wa idaa saraga hadi hado fihim fi lqom fihim fi man qablakum dadka sinkuray dhadi hadi alacifu lan tabardolon walhadoon agamu ogayen alih lalaif alhadda taasa hilaagdiyo ficilkaas yo sameeyeen oo cadaalad daror e taasa hilaagdiyo kalkuntan yeede mal weeleeli diintay malka weela rasulka mayliya aay ahaan waaymullaahi ilahay barakadiisa dhadami dhaartay haatey low ana fatimata binta muhamadin cala sabiili lfardi watabdiri wa sageder yani hata oh, eh. oh, hadi laala dhiido riitay oo faatime e oo khayru khalqilaahi ana dhali hadii walhadiyeeri rasuulka sala lahu alay salam sarag hadii walhadbo kabereer maabadaaso lagadactu gooye wariyadaha galantiya la gooye langangafya umalew kan shariifka e kan wadiicga e kulli iskumid lay fi diin illahi hoob langna wasiico dood ilaahi tacaala ilahay xuduudis jinglaykay mar damben akhyaarnimadaas nagatoy usama saasa lei mutafakun aleyh kolkan shay shareecada lakoorkooyayo shareecada walonay diidas lansuube hoob aragd wal reebelile hadiska dusiya walandigaka diindilahay mutafakun aleyh waan anasin radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam ra'a nabiy naba ma ergay nukamatan kaagi argi haaka wahiya nukama maylerey ma yakruju min alanfi sanka haku bahaw wal ere aw istadri hibilkulakubaanlre mitlbalami ereer oo kale mana oo kakam kaaso yani wa kay taasa rasuulka aragi fi lqiblati fi jihati lqibla qiblat lmasjid misaajidka yani rasuulka dhiblidis jihadiiy kaaka dheganta aragi fashaka may dhibay dalika aragtayilaa saasa wa aleyh ala nabi naba korshay dhirti hataa ru'ya ilaa la arago yani hataa ru'ya shaku dhibow kaaso ilaa la arago fi waji waji nabi ama hataa ru'ya algalado diraf ilaa la arago fi waji waji nabi la arag faqaama nabi nabo gumay faxaka nabi nabo hogay hu an nukamata kaadiya biyadi yadi nabi kahogi faqaala nabiy nabo may kagoole ina axadakum axadkin ila kamahu axadka digumo fi salaati salaati laad axadka salaatidati adigumo fa inahu ina laxad axadka yunaaji may lisheekode rabahu rab alaxad axadka rabishay lisheekode wa ina rabahu rab alaxadi axadka rabishay baynahu bayna alaxad wa bayna alqiblati ahaadi falaa yabsuqana axadakum axadkin ayn tufnay qibala alqiblati jihat alqiblati qiblada jeedi ayn tufnay waay walakin liyabsug itufoy an yasaarihi yasaar lahad aadkadisisa shay intufoy aw taxta gadami gadami lahad aadkalutisoosiya intufoy uma akada nabiy nawa may gobday darafar daaidaa nabiy nawa garbasaarshay daraftisa gobday fabasag nabiy nawa tufay fiihi fi ridaai garbasaarka kutufi dadka tufiyaan uma radda nabiy garbasaarka inti kutufiyaani uma radda nabiy radiyay bacdaho bacda ridaai alaa bacdi faqaala nabiy nawa may kagolay o yafcalu fale haakada sa fale saan kutufi kolkun ka weeley mana hadi kal untis wartiskutaba fadi sawele kalsheekutufee sawele mutafakun alayhi وan anasin رadi aلlahu taala an ana nabiya sala الlahu alayه wasalam raa nabiyna uma ergay luqamatan kaagi argay fi lqiblati fi jihati lqibla kay qiblat masjid misaaidka galbadis jihadiye fashara may dhibay dalika dalika almariyu kano la argay oo oh, faas eh kaardase wa aleyhi ala nabiy naba korshay dhibti uma ru'ya algalabu dhirafa la argay fi waji waji nabiy naba wiji dhirafa ka arg waloonayo intu ogolayn rasulka der wal arga wejikeda kutasaay faqaama nabiy nabo markaasa gumay faxaka nabiy nabo horto hogay hu anukamata kaagdi hogay biyadi yadi nabiya ka bishayin fi yadi riwaaya saas oo kale cabraason jarta facakan laanta oo kale qaaday ka nool sheege sheegay hadda biyadi antaniyaale sidiya facakan nabiy nabo hogay hu anukamata hogay biyadi yadi nabiya ka hogi riwaaya raaso bishayin fi yadi raason jarta bishayin a ka hogi fi yadi yadi nabiy shay galantiska jari laanta oo kale ka hogi ay walaa yazuli walaa isdhiba yazuli faqaala nabiyuna umay ka gooley ina axadakum dadow kookin ilenki suubi mal og hataa di suubi aragaay rasuulka dabka dhongan lahadle dabka dhongan kureebe ina axadakum axadki ida kama hu axadka digumo fi salaati salaat laad axadka salaadis dati hadigumo fa inahu ina laxad axadka yunaaji huwa axadka lisheekoday rabaw rab alaxadi axadka suge rabisheeye lafaqe lisheekoday wa wa ina rabahu rab alaxadi axadka rabishe i baynahu bayna yani wa kay aadi aadki wa bayna alqiblati iblada lambatiy haadi ay raba kalku rabagaalisheekodahato hor ingintubto red wasoo bin aadin eba horti sooban tufud yani lamaha inkatufud diniga mahan tufud yel iblo intufude kadaalere mana mal ogol kalku alla subxaanahu watacaala rasuulka nin sheegahay ma ere ina rabahu raba laadi baynahu wa bayna alqiblati haadi falaa yabsuana aadkuma intubnay red ibal alqiblati ibladi jeeriya intubnay anta intufred walakin an yasaar walakin liyabsuk huwa aadkintufoy an yasaar yasaar laag aadka bidikisasntufid inug bide inigaas alantufile badana shaydan milo dadanka koya lire welig shaydan alantufile sila niyoole aw taxta gadamihi gadami laxadi axadka lukis hoosiya intufay luta hoosiya intuf marki mabid intuf marki liley hadi misaajidka iyo aro oo kale iya misme gabal binaangeed kutukadahaytu maayo inta misaajidka dhinilantufeobes misaajid inigus meelkas misaajidkayo lanadiifiyo lambaayo kargalaki masuurtoo goltinitub ma misaaiddatisma kutufaas mal ogol ahi waay yani baakada lan kutufo korum hilo kobala dhikadaw meelkel mal kutufudaw hortiis hata mal kutufudaw hortaas masaajid marki lahagalaw iriti marone rucbat lmasjid kalmasjida lere binaanka masaajid usiisku le xarima lere masaajid xarimsha mal kutufudaayo mal isticmaalo ko ma kutufo korto likaawin inta meelma dhiga korto mana iya naftiya hoobkaas sidaas masaajid kodoo dhaadoy on weysatoy binaankasaw hatuf markaasay hakanaway mana taxiyatmasjid hoobka fadaasan tukoy kaasu mana maahina ini yani masaajid hortis degdam eliley man adi ma ogoladi horta ay dala kutub a has kudiiday binaanka haftoorti maha karka kutub kuwaytay ha masaajidkan kutubtay mana hortisan kutubtay uma akada bara faridaayi fabasaka uma akada nabiy nabo gobodi yani wa kay o taxta gadami gadami laxadiyan tufe uma akadahu axadki goboday gaha axad anabiy akada nabiy goboday bara faridaayi ridaayi nabiy nabo garbisaarki garbisaarkaas darabtisiya gobodi fabasaga nabiy nabo tufe iti ridaaya katofi uma rada nabiyun abo radiye baclahu bacla ridaay garba saaki bacli shay alaa baclin karadi jogti marki kutokiya sidan laabay karadi faqaala nabiyun ao may kagolaya o yafcalu huwa ahadki fale haakada sa fale ay mutafaqun caleyh hadhowtedi falaas binaanko batooba isku dhig oo bankaadaas laakin saasa sameeye laynti meelkal kutufalay mutafaqun caleyh walmru amar bilbusaaqi tufawlis amraaw qaala nawawiy imaam nawawi raximahullah yaxya bin sharaf may kagolay wlmru amar bilbusaaqi tufawlis amaraw can yasaari yasaari shak shaksaga biditisa in tufawlis amar aw taxta gadami gadami shak shaksaga lutis hoosi in tufawlis amar faya huwa amarkaasoy fi mama ladigi ahaadi ida kana huwa shaksaga hadii haadoy fi gayri lmasjidi masaajid ayrkay hobay bida intuf hoosa intuf marki liley markada jidita sooda hayto masaajid binaanka sooda fa ama fi lmasjidi wa fama ida kana bilayl fama ida kana shaksu shaksid hadi haaday fi lmasjid dhahroogo sul masaaidka dhaharoogma falaa yabsuku mutufaa ila fi thawbihi lay masaaid datis ma aha fi thawbihi lay kutufadis tahay masaaidka makutufa datis meel e walow baakado bahaato makutufa koro lilay karshe lay kutufada kordes kaasada korde meel kalmaya hadi kal binaanka lay behe waay mana baabu amri wulaati lumuuri ilan wala ada ka hadaas dadku dhan ka hadaayan welib wal ada nafsatidan iska ka hadaana yada sikalka kahadaas mana kolka yani in ilaalido masaaidka walibala kahada ilaalid yani yalan baa muslimiinta dhibna mana masaaid bulshada kudhaman dhehe war dhibaw ini lakoy tatalanki basaleha ama masaaida hegatukanela intaas mayla wela ka dhibshay kala in masaaidka latis baakadi katugto mismeeka kaasa yani masaaidki oo la gorxiyay dhalanka tirtirto karurug ama masaaidka dariishiday kor labagan kore dariishintisrug idooda firiyaas malagolantaas baabu amri wulaati lumuuri aramyaal kuwi tawaliyaaya markood yan baabay birifki dhimriyo biracaayahom sayidayaalkoon dhimriyaayaan la amaryan baabay wanasixati nasixati ricaaya rayadkin la sayxayoshyan baabay washufkati dhimriyow calayhim cala racaaya rayadkilan dhimriyaw yan baabay wanahyi ba nahyi reebo yan baabay can gashyihim gasyi racaaya rayadki yani waa kay khiyaanadiyo lasku reeb watajdidi wa can nah baabunah yan baabay can tajdidi adkaayaw calayhim cala racaaya fayadki korsho laka adkaayo luskureen waimaali masaalixihim baabnahyi reebawyan baabay can inhaali masaalixi masaalix racaaya rayidki maslaxyaalkoodii kutabawshe la reebiyen baabay walgaflati baabnahyi reebawyen baabay can ilgaflati hilmaan laskureeb canhuman iracaayaa lahilmaama dambadan kula haadaan wanaxwa xawaaijihim damankooda lahilmaama laskureeb baabu amri gulaati lumuuri waalin gulaat lakajami waalin waale walkase wal baradi wulaad jamac ureed baabu amri wulaati lumuuri aramyaala alumuurniyan amrin umurka aramyaala kuwii tawaliyaay la amrowkoodi baabey han amarta umuurta tawaliyaayan umuurtaswiinatay yaraatay hal qof madaan haaden laba qof madaan haaden dadkaas madaxyaalka amrowkoodian baabey birifki dhimriyow la amraaw biracaayahum rayadkoodan dhimriyaayan dadka rayadka e lan dhimriya langnaariysaa oo hoog iyo kasab len hayne lang naxariisaa taaslam iwa binasiixatihim nasiixati racaaya sayidkaaso in naseexiyowshe la amaraw dadka madaxyaalka washufkati in dhimriyow naxariisow la amaraw caleyhim cala racaaya rayidkaas ang la amaraw yan wanahyi baa nahyi ana sor iskiri baabnahyi reebo yan baadina ta ku bilaaw baabnahyi reebo yan baabay can gashyihim gasyi racaaya sayidkii khiyaamawsho la wa wa tajdidi nahyi reebo yan an tajdid adkaayo nufureel aleyhi macla racaaya rayadki korsho laka adkaayaw amarki xukunka laka adkaayaw nufureel yanbaabay wa imaali masaalixin baabunahyi reebo yanbaabay can ihmaali masaalixi masaalix racaaya dadkaasoo oo rayidka damankood damankaasoo hilmaamow ka ihmaalku tabow na hilmaamo food dansho dantiyo dhan na hilmaam taas reebow yanbaabay walgaflati baabu nahyi reebo yanbaabay can ilgaflati hilmaan lasku reeb canhum can racaaya sayadkaasoy lahilmaamaw laskureeb waan xawaaijihim xawaaiji racaaya sayadkaasoy damankooda lahilmaamaw laskureeb yenbaabi qaala allahu tacaala ilahay may kagole wafil saari anta nabiylahi maxamedow janaaxaka garab karaare galbuga nuglaay liman nuglaa itabaca huwa man karahay alkarahi min almu'miniina muminiinta ewa kalkun rasuulka sala allahu alayhi wasalam oolisa dhamaysaday waana samaysan yeede lang alilanki kalkun rasuulka boos ee roogeeraayo madax ayo imaame misma e waale e kofkaasi lahadlay ofkaasi lahadlay lama madaha wafil raari janaaxaka garabka madaxka gale dakulaa galaas ay dacamua wafil raari janaaxaka garab garabka raari liman raari itabaca huwa manka rayka alkaray min almuminiina muminiinta garabka raari maana maybua kofka marki naxariista oo kale ma masalan ala dooro oo kale fiirid ala sabiil mithaal doorad hoog awlaadiye wal hunye qof sadaas aragdo rufa i walsaasay aragto garabka raariyaas maana hoosaa ka arulayan walaa dhum unaxariisay togda gururugyalas unaxariisay kolka unaxariisir garabka raari galbiga nublaje wafil raari janaaxaka garabka raari liman raari ayoniyan saasay unug hoob naxariista sumis walan obsu taran unuga kugodas dabolas yada unuga kormarisias naxariiso kolkun saasoo kaisaskinka naxariis wafil raari janaaxaka garabka raari liman raari itabaca huwa karahay kaad min almuminiina muminiinta waqaala allahu taala ilahi may kagolay in allaha taala ilahy ya'mur huwa ilahi ma amray bilcadli garsoorow yamray wlsaani wabilsaani wanaag sameeya yamre waitaa di lqurba qaraabaki insaaxibaysiyowsha yamre wayanhaahua ilahay may reebe an lfaxshaai tifolmaytayse reebe walmunkari an lmunkari reebe walbagi an lbagi dardorya reebe yaciduhua ilahay waadiyakumisi lacalakum ay xaqiigikatina tadakaruuna intiisin waasantaan taasa xaqiigikatin wa ay in allaha tacaala ilahi yaamuru ma amre bilcadli garsoorow yamre wlsaani wabilsaani amre waitaa di lqurba qaraabo kansaaxay hay siyo sheeye ilahay dadamre wayanhaahuwa ilahay reebay an ilfahshaai sidwal hada tahayd marore yani waatay bilcadli wa bilixsaani wa itaa dilgurba sadi kulmi sada mare sadinhaye wayanhaahuwa ilahay may reebey can ilfahshaai ti folomaysya reebe walmunkariya reebe walbagi gardoro saduyan sidonahaye sada mare yacidu ilahay wacdiye kumisinsan wacdiye lacalakum may xaqiiqi kasina tadakaruna ini waasantaan likay tadakaruna sin waansanta dalaadiye taasa ilahay sinka wacdiye وan iبni cmar radi alahu taala canهuma gala بni cmar may kagolay samictu dheegi rasuul الlahi sala الlahu alay slam yaqul rasulka kagolaa dheegi yaqul rasuulka hal kagolaa dheegi kulakum damaantin raacin yersanyatin wakulakum damaantin masulum hadid marbanana nagday maclushaahid miyadamil markaas waafagawle lang nagay hadid kulakum raacinti madaxnagi nafkisa gale kulakum damaantin raacin yersanyati wakulakum damaantin masulum kilisuaala huwa kulug can raciyati raciyati kuli kuli kuligaasoy walisrayadnhaaya lasuaale alimaam imaamka raacin waayo wamasul wa imaam kol suaal an raaciyati raaciyat imaam imaam kastay walisaaydntu baabu amri wulaati lumuuri biradid raacayaanti yani alimaam raacin yarsin waayo mas-uulida saaran wamasulunki la suaala an raaciyati raaciyat imaam imaamka lisaon ilaaliyaaya la suaale aakiradilse walama madaxnaga warajul rajul sun raacin waayo fi ahli ahli rajul rajul ehelshadadisa yani raacin yarsinay wamasulun huwa rajulka ki la suaala an raciyatihi raciyati rajuli rajulkaas yani wali madaxan haytaasalasoala walmar'atu bilamaytiyan raaciyatun tiyirsan fi bayti zawjiha zawji lmar'ati maradiyeede zoojka zoojkaas gurishay ya yirsangat wamasuulatun hiya maradiyeede silusoalayan an raciyatiha raciyati lmar'ati maradiyeede wali onayaw ye maamula ilaariyaasi heshe wala warsade walkhaadimu khaadimu sunu raacin yirsan waaji maali sayidi sayid lkhaadim khaadimka siidka siidkaas maalshay dhaadisa yirsanka iyo wamasuulun huwa khaadimka ilusoala an raciyatihi raciyat اlkadimi kadimkaas rayidka yani walisilaalya yalsuaale rasuulka sala الlahu alayه wasalam mogulkawali kubilaayo hadana nagi wakulukum dhamaantin kulligin dhamaantin raacin yersan yersan haynmale hadii ad qof madaa inin hayn umnaaga madaanget indooga ilaalido madaanget ganya madaanget afka madaanget lugaaga madaanget fakulukum raacin wa wamasul huwa kulluki lusuaal an raciyati raciyat lkuli ilarwa walisiyaan yersan hayel warsadee mutafakun aleyh wa nabiy allah abi yaclamay balkuriye magaashay macqil ibn yasaar radi allahu taala anhu qaala macqil mayka golay samictu rasuulalahi dheegi sala allahu alayh wasalam yaqulu rasuulka halka golaa dheegi ma min cabdin odong ma jar cabdigaasoo yastarci dhorow dalabaw hi cabdiga allahu tacaala raciyatan dadrayade ku dhorow dalabaw yamuutu cabdigaas odoonkaas geeriyoodo waalige yoma maalin yamuutu geeriyoodo geeriyoodo majar walaalo cabdigu sigeena aashonki dhagriyay liraciyati dadkiis madaanhay dhagray khiyaani ilaa xarama allahu ilahay may ku xarimay alayhi alaaman aleyhi ala labdi odonkas madaa ga ahay dadki sulmadaa ngaana dhagari ilahay may ku xarimay aljanata dukul aljana wa mutafaqun aleyh hadeskana mutafaq waan abi yacla abi yacla may bal kuliya magaashiy macgal ibn ziyasaar radia allahu tacaala canhu qaala macgil may ka goole samictu rasuul allahi dhegi sala allahu alay salam yaqul rasuulka algoola dhegi ma min cabdin cabdun odon wajar cabdigaas oo yastarci dhorow dalabaw hi cabdig allahu tacaala ilahy raciyatan dadon rayid e kadhorow dalabaayo madaxlanka dhikaw oo yamuutu huwa cabdigu sige geeriyooda yoma maalin yamuutu huwa cabdi geeriyoodo geeriyooda walaalu cabdigaasn ashin ashunkii khiyaaniyey liraaciyati rayisken min algashi algshen wahiy alkhiyaanatu a wacdam nusci iningna seexayaani khiyaano dhimadaw jar usoo khiyaano jaro rayiskiishay khiyaano dhimadaw jar ilaa adi jarob xarama allahu ilahay may kumanciyay manac allah calayhi cala lcabdi adoonkas oo madaaga ilahay may kumaniye aljanata dukul jana jina galowshe kumaniye mutafaqun caleyh wa fi riwaayatin falam yaxuta falam yaxud an koobnay ha araciyata rayidka binusihi nusi cabdi adoonka suga nasiyadiisan ka koobna lam yajid mahelaw raayata ljana galma goosku dhaafo janada riixidi mahelawa riwaaya kalen saas wafi riwaayatin falam yaxud an koobne min alxiyaabati koobaw dareeyo walxidbatu falam yatacahadha walam yaxfad an xifdinu dadki rayidkiya kooba waay xifdi waay hay falam yafad falam yaxud koobne ha araciyata dadki rayidka hayan an koobne binushi nusi limaami imaamka sige naseexadiisan kakoobna wa lam yajid huwa imaamkas cabdiga adoonka mahelaw raaixat aljanati janada reexediya mahelawa wa fi riwaayatin limuslim ma min amiirin amirun amir majar amirkaasoo yali tawaliya umuura almuslimiina muslimiinta ramyaalsho tawaliya majar oo uma laa yajhadu in dhibtoodan lahum liajlihim ahay muslimiinta soy daraadi in dhibtoodan wayansaxu walaa yansaxu lahum liajlihim walaa yansaxu lahum lil yani wa muslimiina inin naseexiyaan majar ilaa lam yadkul huwa amir kasoy magalaw macahum maca lmuslimin aljanata malagalawa ah. wafi riwaayati limuslim ma min amirin amiru lang amir majar wali amirin haadoob yali tawaliya umuur almuslimiin muslimiinta ramyaalsho tawaliya majar uma laa yajadun dhibtoodan lahum liajri ajri lmuslimiin muslimiinta daraajo inin dhibtooda ne dhiban inderan majar wayansax walaa yansax iningna seexeyaane lahum lilmuslimiin inana seexaan majar ilaa hadi jaroob lam yadkul huwa amirkaas magalaw macahum maca lmuslimiin aljanata malagalaw sari rasuulka sala allahu alayh wasalam oo ini das naseexeyo bahani lankamadag waana cishata radi allahu taala anha galada cisha may goolay samictu rasuul allahi dhegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka haalka goolaw yani fi beyti gurigay dhadiska goolaw hada kan eh allahuma ya allahu aleyo man gofal goki waliya tawaliyo min amri ummati umaday amarkeeda halkumiday shayan shay tawaliyo shay nakir waay annakiratu fi siyaaqi shardi tufidu cumuman alere nakira hadii oo shardadahadis diido caama faaidoyas shay wali haabad yaraadoy wiinadoy lanki shay oo min alasyaa kumid e tawaliyo umurta tawali umurtay kumid e tawali oo fashaka dhibo calayhim calaa ummati dhibin jaysado fashdub fashdub anta ilaahu dhib caleyhi alaa man mankaaso ilaahu dhib waay waman waliyo e lanki tawaliyo min amri ummati umaday e amarkeedi shay an tawaliyo farafaka huwa manki sugaha yani intaahi indhimriyo bihim bima yani waaki bihim biummati umaday indhimriyo farfuk ilahu naxris bihi biman ay rasul وan caiشata radi alahu taala anha qalat aisha samictu rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam yaqul rasuulka halka golaadhi fi beyti gurigay dhadi saalis kusugunyi hada kan eh gurishe tilmaamase kusoo ley allahuma ya allah ale man gof al gofki waliya tawaliyo min amri umati umaday amarki haal kumid ay shay an habyaraate walyar shay tawaliyo fashaka huwa mankaaso dhibanjeysado caleyhim ala umati umaday dhibanjeysado fashbuk ilahu dhib antaada caleyhi ala man ilahu mankasiga dhiben rasuulka habaar waman waliya lankita saas makabarnyid waman waliya lankita waliyo min amri umati umuday amarti haalkumida sheen shayta waliyon farafaga huwa manka lang faylang nagdo imaam fayla nagdo ay waalo fayla nagdo farafaga niriyo bin yani waa kayhan biumati umada in dhimriyo nacriis farfug anta ilah nacriis bi imaam mankaaso in nacriis wayra waa muslima muslim adis wuriyey rasuulka sala allahu alayhi wasalam umadis ini eedin jela eedinka dadaalay ya tusiyaay oo dadka imaaminka la amrahay an dhibteen hadi dhibtaamusku jaraalilay mana waan abi hurayrata naxrisa umadi وan abi hurayrata radi alahu taala canhu qala abi hurayr may ka golay qaala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may ka golay kanat banu israail reer banu israail may haaden tasuusu may ba israa raacasay um banu israail layliyaasay tababaraasay alambiya o ambiya israhaasi ambiya yani waa ka iskra rahaasi nabag lay kooye naba kal lay kooye saasa iskra rahaayen kulama waa kay fasirse jumladun jumla tafsir kulama halaka dhimado maata dhimado nabiyon dhimadooba khalafa may khaliif nagdaay nabag nabiyo naba oo kale ku khaliif nagdaay wainahu shaniye laa nabiya naba bacdi bacdigay mahan wasayakunu wasayujadu may lahelo doono bacdiyan bacdigay khulafa dad khaliifin ay lahelo doon fayakturuna badlaayan qaal wasaabtumeren ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo fama taamuruna anta fama may taamuru anta ad amraas naan amraas qaala nabiy no may gole ofu oofiya bibaycati lawali balanki ula oofiya falawali fa bibaycati lawali kan el balanshay oofiya uma udoosiya hom yani wa kay khulafadaasoy siya xakahum aka alkhulafaa khulafadaas oo ini lacdiyo lakudambooyo siya wasalu isina suaala allaha ilahay suaala aladigi suaala istakara lakum isin sugnaadi fa in allaha tacaala ilahiya koley koleyba saa'ilu suaali doone hum khulafadaas camaagi suaali doone istarca ilahay kudhorow dalabay hum khulafad kudhorow dalabay isin wadiifadin gududa isin adiya iyo reed ilahiy warkada doone muttafaqun caleyh waan abi hurairata radi allahu taala anu qala abi hurayr may gole qala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulka may gole kaanat banu israaila reer banu israail may aadena tatooso ini tababaraashum banu israail may tababarayana alambiya ambidiya tababaraayen ey taqoomu bisayaasatihim maamulowkoodi wa tadbiiri umuuri umuurtooda maamulowkeedi alijtimaaciya langisbayan kuma jiran ahaytaasu tatooso may tababaraasay hum banu israail may baonayaw layliyaayen oo tababaraayena alambiya ambid ilaahi tababaraayen tababaraayen sideew kulama halaka nabiyu naba dhimadoob khalafa may kubedel nagdaayo nabagaasoy nabiyu naboo kal naba moodhim nabado kalen koya tacliime kokale koya tacliime saasan taw bara wainahu saaniya ya rasulka sala allahu alay salam laa nabiya bacdi ana gadaalkay naba mahaan laa nabiya naba bacdi ana gadaalkay mahaan laakin wasayakunu wasayujadu may lehelo doone rasulka sala allahu alay salam bacdi an bacdiga may lehelo doone khulafaau dad khaliifin eh dad khulafe hoo khaliifin madaxyaale waana sayakturuna badadaayan e rasulka sala allahu alay salam madaxyaalki naftiyo badadaayan qaalo taabta melen ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo fama may taamuru antada maraas naanaa maraas oo kof kasta khaliifaha madaaliya mayna maraas qaala nabiy naomay kagoolay ofu oofiya yodong ma oofiya kortaan fi baycat kan ul balansha oofiya kikooto la balamid kaasay balankaas oofiya haddana fal awali kan kala kasihi kaasan oofiya uma acdusiya hum alkhulafaa siya xaqahum xaqa alkhulafaa khulafadaas hagsho bidaacati wasamci e siya hadol sho dheego kheer bohoda faraayaan waana cadiya kudambooyo taasay rasuulka sala allahu alay salam isin xagilaha isan hadin helaaneen wasaluu suaala allah ilahay warsadaa aladi xagi o lakum isin siin sugnaad ilahay warsada istagara lakum isin siin sugnaad ilahay warsada ahi yani may wale fa in allaha tacaala ilahaya saail suaali doone hum alkhulafaa khulafadaas camaagahaysa suaali doone istarcaa huwa ilahay istarcaa huwa ala kudhorow dalabay hum khulafa kudhorow dalabay ilahay wali dhoori leri ilahay warfado doonaysin wadifidin guzaysin cadiyakadonboya mutafaq alayh waan caaid ibni camrin radi alahu taala an anahu ana caaid binu camrin ya dakala galay calaa cabdllahi binu ziyad lanku amirko cabdlahi cubaydllahi binu ziyad leraan gali oo umawiyinti faqaala cabahay caaid bnu camrin may kagoray lahu licubaydllahi may ngaray ey bunaya ya bunaya caaidka langwin oday wariikiusa dhalako arikayo yalay ey bunaya ya bunaya wilyaro kayo kuri yaro markaas cubaydllahi bin ziyadka kuri yaro dhalinyar oo muslimiinta kuma aha mera ini samitu dhegi rasuullahi dhegi sala lahu alay salam yaqulu rasuulka halka gola dhegi ina shara ricaai yirsamyaalka dadka yirsanka oo madaxyaalka kan shar badan alxudamatu han dadka burburiyaayan waay xaadimiinta aho yani yaxdumu raciyata burburiya wayaksirhum jijibiya bidulmihi wakaswati adeegsha i dulmisha dadka jijibiye jijibyawka manaa jijibyawki adkasaase walala burburiyaaym eh hadii ad cadaalinin sameyene dulmiyaaso ad qalbiga adkaayaso taase tajijibiyoga taasle anasan shar badan rasulka dhegi reed wa iyaaka fa iyaaka maykin gudigey cubaydllahiyo an takuna inaad ahaato minhum min shari ricaay yersinka mismae minhum min alxudama xudamad ini kumid haato taasa kin mutafaqun aleyh xadiiskana mutafa naga toylayan dadka dhasabaa dadka dulmiyo haye yani wa an cais bin camri radi allahu taala anhu anahu ana caaisa saxaabiya radi allahu taala anhu ya dakala hua cais galay ala cubaydillahi bin ziyad yan gali faqaala may kagolay cais faqaala caaidum caaid may kagolay lahu licubaydillahi may ngaray ey bunaya ya bunaya wilyarow ka ini an samictu dheegi rasuulalahi dheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka golaa dheegi ina shara ricaai yarsamyaala haan anshar badan haan yarsanka e madaxyaalka lanajeeda haan anshar badan alxudamatu haan dadka burburyaayan waay han xayawaanka ning naxrisane dadka ning naxrisane dadka burburyaayan hanasa anshar badan rasuulka dheegi ed fa iyaaka adina kole amirataka aragahay cubaydllahiyo may kin kudigay an takuna in adahaato minhum min alxudamati han wala dad burbiyoan dad ka dulmiya ini kumid nagato kin kudige kaliya wacdiya lanki amir amir naftiisa sogda lanka amirka naftiisa wacdada walilin sheego hadis sun saase dadka dhan hadis kuso wal xasuusiye xasuusiye le mutafaqun caleyh walin sheege mutafaqun caleyh waan abi maryam alazdi radia allahu tacaala canhu abi maryam alazdi radia allahu taala canhu mayl kuriyay anah an aba maryam gaala ini kagoli lmucaawiyata radi alahu taala anhu kan kagoli samictu rasuul allahi dhegi sala allahu alayhi wasalam yaqul rasulka al kagoola man wala lahu man gofal gofki wala madax ka dhiko humanka allahu taala ilah shay shay madaxan ka dhika shaygaasoo min umuuri lmuslimina kumid a faxtajaba huwa manka istijaabo duna xaajati maajati lmuslimin muslimiinta dantiyo sokadi islaabo lanki dantiyo oofi waayo isnaftis meelogoones ku galo wakhalatim an khalatim khalati muslimiin muslimiinta dantiyo le ay yani isku xijaab ixtajaba allahu ilahayna istijaabe duna xaajati xaajatima mankaas xaajadiisa kudi wakalati kalatima mankaas xaajadiisa kudi aajila waakali aajis wafaqi fakrima manka fakirnimadiisa kudeed yawma alqiyaamati saari mana xadiiska san aki mucaawiya oo amir e xadiiska lin sheegi faylahaay amir faylwa mucaawiya saxaabi jaliil fajacala mucaawiyatu may weelay rajulan aweeli calaa hawaaiji naasi yan weeli ee an dadki dhon dantiyo man oofi koro dadka bershay maha ideerayaan iblo adikin saaray walimusliminta danen bahin adon fuliya sidas enka fuli hadisa dagan guriyahay mana وan abi maryam alaziy radia lahu taala anhu anahu ana aba maryam yaqal abu maryam may kagoray lmucaawiyata radia lahu taala canhu mucaawiya may ngara samictu deegi rasuul allahi adeegi sala lahu alayه wasalam yaqul rasuulka haakagola adeegi man gofala gofki wala yani waalaka dhiko oh, humanka allahu taala ilahi waalaka dhig shay an shay madaxan ka dhig walata walisi man ofal gofki walaa tawalisiyahuman allahu tacaala ilahi shayan shay tawalisi shaygaas oo min umuuri lmuslimiina muslimiinta ramyaalkool kumide faxtajaba huwa manka istijaabo duna xaajatin xaajati lmuslimiin muslimiinta dantooda sokudi istijaab oo muslimiin dantiyobo ninfulyaane istijaab wakhalatihim duna khalatihim xaajaas kumid leo duna khalatihim khalati naas dadki yani dantooda isku xijaabo dantooda sokudi istijaabo wa fakrihim fakri naasi dadki fakrin fakri lmuslimiin waay lamid kuli isumia muslimiinta fakiirnimadi iyo xaajad iyo sakudi istijaabo ixtajaba lahu ilahina ija istijaabe duna xaajati xaajati man man kusuge xaajadi sakudi wakalati duna kalati xaajati la xaajati man manka xaajadi sakudi wafakri fakri man fakri fakri man mankaaso fakiirnimada sakudi ilahay istijaabe adhowkisun kusoo ilahay eedanka bahanya ilahay isku ijaabe a yawma alqiyaamati fi yawma alqiyama jaza min jisi lcamal a fajacala mucaawiyatu mucaawiya didka oblan sheegi may gudgalay fajacala mucaawiyatu mucaawiya weli rajulan rajul yeeli rajulkaas oo yaqdi gudow calaa xawaaiji naas dadka damankooda gudaa weli a dadka damanshoodakin hal saaray infiari manaanisreeday makasilani sawaama yuriy xadiiska abu daawud awri watirmidiyo imaamu tirmidina xadiiska wuri baawlwali alcaadili